bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afaraad oo suuratu alaxraaf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena ayduu ugu dambeeyey alla waxa uu ishaaray kitaabka qur-aanka cadamadiisa iyo sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam kitaabkaas loogu soo dejiyey iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuunan cariiri uusan isgelin asagoo ka baqaayo kitaabkaas lagu soo dejiyey in lagu beeniyo oo naftiisa u dhimriyo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu tacaala waxaa lagugu soo dejiyey kitaabkaas inaad ugu digtid kufaarta iyo inaad ku waaniso dadka mu'miniintaahi mawcido u ahaado haddana waxaad u dhahdaa hawdha ilaahay raaca waxa laydin soo dejiyey oo xagga rabbigii laydinkaga soo dejiyo qur-aankaas ilaahay kayrkiisana ha samaysana kuwa markaasi aad adeecaysiin ood ilaahay macsiisa ku adeecaysaan shukrigiinuna waa yaryahay oo wax shukriya malihidiin saas dhe ayaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu meeshaan noogaga warramayaa oo nala dhaalaxsiinayaa in waxaa weeye ummadihii annaga naga horreeyey markii rusul loo soo diray oo rusushii ay beeniyeen ummadahaasi waxaa weeye wax badan ayagoo ah ilaahay uu halaagay marka aayaddaanu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxay u noqonaysaa tasliyo ayay u noqonaysaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa lagu sabar gelinayaa dadka kufaarta ahoo nabiga kasoo horjeeda calayhi salaatu wasalaamna ayagana tahdiid bay u noqonaysaa oo waxaa ilaahay uga subxaanahu watacaala ugaga digayaa haddii waxa weeye kufrigan ay sii wadaan oy nabiga kasoo horjeedkiisa ay wadaan in arrintaanu ay qaban doonto wa kan badana hawdha ilaahay wa kan badanaa min qaryatin qaryo badana hawdha ilaahay qaryadaasi oo ahlagnaaha aanu halaagnay fa jaa'ahaa dabeedna oo u yimida ba'sunaa cadaabkayn oo u yimiday bayaatan habeen oo u yimiday wal xaal hum ayaguna ow ambasa hum ayagoo qaa'iluuna qayluushanaayo ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa kan badanaa hawdha ilaahay kamtan khabariyo oo bimacnaa kasiirana weeye marka qur-aanka oo dhan hadday ku timaadana sidaan ayay noqotaa haa layidhi waxay markaasi iska leedahay sadaara ayay iska leedahay maxaa yeela suurat listifaamiya ayay maaragtay taagan tahay alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa kan badana hawdha ilaahi subxaana wa tacaala min qaryatin qaryo badana qaryada hadda marka la leeyahay ahalkeedi baa loola jeedaa ee waxa weeye koonkan wixii jamaadaad ah wax ay igu sameeyeen lama arko maxaa yeele mukalafba maahanba weye wa ka badanaa hawdha ilaahay min qaryatin qaryo badana qaryada ahalkeedi baa loola jeedaa qaryadaasoo ahlagnaahaa aanu halaagnay macnaha waxaa ilaahay uu ka wadahaa layidhi aradnaa ihlaakaa halaaggeeda aan doonay marka hadda saasay noqonaysaa noqonaysaahoo waxaa la idlaaqay baa layidhi maxalkiyaa la idlaaqay markaasaa xaalu fiihi yaa loola jeedaa wixii ku dhacay waa majaas oo mursal aa layidhi qaryadaasoo ahlagnaa macnaa aradnaa ihlaakaa halaageeda aan doonay fa jaa'ahaa dabeedna oo u yimid owdha ilaahay markii halaageeda aan doonay ba'sunaa cadaabkayna u yimiday in saas la dhahayo fa jaa'ahaa ba'sunaa ayaad ka qaadanaysaa maxaa yeele haddii la yidhahdo hadda qaryo badana oo aan halaagnay kabacdina fa jaa'ahaa ba'sunaa la yidhaahdo hadda halaaggii horaaba loo sheegee waxay noqonaysaa halaleeyaha taxsiilulxaasilay noqonaysaa hase yeeshee hadda waxaa loola jeedaa maxalkiyaa la idlaaqay xaalu fiihi ayaana loola jeedaa waa majaas oo mursala weeye aradnaa ihlaaka ayaa leehi halaageeda aanu doonowdha ilaahay fa jaa'ahaa dabeedna uu yimiday ba'sunaa cadaabkayna u yimiday bayaatan u dha ilaahay subxaana watacaala ayaga oo baryaaya bayaatan macnaa leylan ayaa loola jeedaa bayaatan ayaga oo baryaaya waana la xaalay karaa bayaatan xaal ihiin odha ilaahi subxaana watacaala kuwa baryaaya oo baryid ku soon macnaa habeenkii baryaaya weeye ow ambase hum ayagoo qaa'iluuna qayluushanayo wimiday qaa'iladuna waxa weeye waktiga waktu dahiirada la yidhaahdo oo habeenka bar maalinta bartankeeda oo shan saac ilaa lix saac meelahaas oo la hurdo ayaa loola jeedaa marka waxaa ilaahay uu ka wadaaya cadaabku wuxuu u yimiday habeenna waa u yimiday maalinna waa u yimiday oo qaarna waxaa la cadaabay habeen qaarna maalin ayaa la cadaabay marka qayluuladu waxa weye istiraaxatu nisfi nahaar weye maalinta niskeeda oo la raaxayso la jeesaalayaa weliba xataa yaan la hurdin haddii la rabo maxaa yeela qayluuladu waxa weeye hurdo shardi uma ahan weye qofku xoogaa hadduu maaragtay uu seexdo o jeefsado waxaa lagu tilmaamayaa waa qayluulo ayaa lagu tilmaamaya waa qayluushadaa la dhihi karaa ee hurda u shardi ma aha marka waxaa ilaahay uu ka wadaa ayagoo habeen jooga ayaa la cadaabay iyo ayagoo maalin jooga famaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay dacwaahum dacwadoodii baryadoodii id wakti jaa'ahum oo u yimid ow dha ilaahay ba'sunaa cadaabkayni ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiina daalimiin ayaan ahaanay cadaabkii ilaahay subxaana wa tacaala markuu ku yimiday warkoodii sidaanuu noqdo dha ilahay wax kale ma uusan noqon ilah waxay samayn karaan lama arkee famaa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay dacwaahum dacwadoodii macnaha waxaa laga wadaa qowluhum qowlkoodii ma noqonin id waqti jaa'ahum ou u yimida ba'sunaa cadaabkayni ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooye innaa anagu kunaa waxaan ahaanay daalimiina daalimiin ayaan ahayn oo markii cadaabka uu ku yimiday ayay waxay ictiraafeen dulmigooda bay ictiraafeen inay daalimiin ay yihiin ayay ictiraafeen marka hadda ictiraafku wakti uusan waxba u taraynin weeye maxaa yeele meeshaasoo kaleentood ictiraaf waxau taraaya ma jirto ah, ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane ayuudha ilaahay inaa anagu kunaa waxaanu ahaanay aalimiina aalimiin ayaanu ahaanay oo waxa weeye dulmi ayaanu samaynay alla wuxuu yihi subxaana watacaala falanas'alanna aladiina falanas'alanna waanu su su'aalaynaa oo waanu su-aalaynaa alladiina kuwa ayuu dha ilaahay ursila la diray ilayhim ayaga xaggooda loo diray waxaa laga wadaa ummadihii ayaa laga wadaa waxaa la su-aalayaa rusushii dacwadii ay ula timiday inay ajiibeen iyo in kaleentood inay ku camal faleen iyo in kaleentood ayaa la su-aalayaa su-aashaan marka waxaa weeye maalinta qiyaamo ayay dhacaysaa su-aasha hadda ummadaha ilaahay uu su-aalaayo waxaa weeyaa layidhi qasadka laga leeyahay ummadaha ayaa waxaa lagu ziyaadinayaa ibtilaaxaa layidhi falleexayn oo la falleexaynayo rususha su-aasha la su-aalhayane ayagana waxaa weeye qadarkooda iyo sharaftooda ayaa lagu kor yeelayaa oo lagu siyaadinayaa haddana waxaa weeye ummadahooda ayaa tabkiid loogaga dhigayaa maadaama ummadahooda ay beediyeen marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala falanas'alanna waanu su-aalaynaa oo waanu su-aalaynaa laamtaanu muwaada'atun liqasam weeye wallaahi ayay ka dhiganta ilaahay wuxuu yidhi allan ku dhaartaye waanu su-aalaynaa hawdha ilaahay alladiina kuwa ursila loo diray ilayhim ayaga xaggooda rususha loo diray haddana alla wuxuu yidhi walanas'alanna waanu su'aalaynaa waanu su-aalaynaa almursaliina kuwa la dirayna waanu su-aalaynaa rususha ayagana waanu su'aalaynaa oo ayagana waxaanu ka su-aalaynaa inay risaaladii ummadahooda ay gaarsiiyeen hadda marka sidaan horuu sheegno weeye su-aasha rusushu waxa weeye darajadooda ayaa kor loo dhigayaa sharaftooda ayaa lagu ziyaadinayaa ummadahoodana waxaa loogaga dhigayaa tabkiid ayaa looga dhigayaa marka alla markuu sidaa yidhi wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala falanaqusanna ayuu dha ilaahay waanu qisoonaynaa oo waanu qisoonaynaa calayhim korkooda ayaanu u qisoonaynaa bicilmin cilmi annagoo ku sugan oo waxa weeye si cilmiga ah ayaan uga khabraynaa bimaa facaluuhu waxay faleen weeye falanaqusanna waanu qisoon waanu qisoonow dha ilaahay calayhim korkooda ayaanu ugu qisoonaynaa wixii ay sameeyeen bicilmin annagoo cilmi ku dheehan oo waxa weeye waxay sameeyeen caalim ku ah wamaa kunnaa mana anaan ahaanow dha ilaahay qaafilina kuwa halmaansan ama meeshaan la xaaliyo wal xaal maa kunnaa anan ahaanin la yidhaahdo qaa'idiina kuwa halmaansanoo waxaanan waxa weeye qaa'ib kama ahaynoo kama maqnaynin risaalada markay rusushu gaarsiinaysay iyo ummadahaas wixii ay sameeyeenoo ay camal faleenna qaa'idiin kama ahayn ayaday sidaas haddana waxaa weeye korkooda ayaanu ku qisaamaynaa wamaa kunnaa ma anaan ahan u leeyahy ilaahi subxaana watacaala wal xaal ayaanu korkooda ku qisoonaynaa wixii ay sameeyeen maa kunnaa anan ahaanin haa'ibiina kuwa ka maqanow dha ilaahay wlwasnu miisaankii ou dhah ilaahay subxaana wa tacaala yowma idin maalintaas ow dhah ilaahay alxaqu mid xaqa weeye waalwasnu miisaankii ow dha ilaahi subxaana wa tacaala yowma idin maalintaas oo su-aalka markaan waxaa weeye ummadihii la su'aalaayo rusushana la su-aalaayo alxaqu mid xaqa weeye marka hadda meeshaan laba icraabood ayaa ku jirta waalwasnu waa mubtadaa la layidhi yooma idinna khabar laga dhigo alxaqune sifo laga dhigo saas waa icraab baa layidhi waxaa kaloo bannaan baa la yidhi ala leeyahay walwasnu miisaanki ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala yooma idin maalintaas ayuu ahaanayaa wasankii alxaqu oo xaq ahay taas waa icraab weeye haddii kaleentood walwasnu miisaankii ou dhahay ilaahay subxaana watacaala alxaqu mid xaqa weeye yooma idin maalintaas labadaasaa markaasaa ku banaan marka hadda wasankan waxaa la yidhi acmaasha ayaa la miisaanayaa ama waxaa la yidhi saxaa'ifta saxiifada camalku uu ku qoran yahay ayaa la miisaanayaa miisaan oo lisaan iyo laba kafadood leh ayaa lagu miisaanaya sida axaadiisa ku soo aroortay marka hadda waxa la miisaanaayo inay acmaasha ay tahay inay saxiifada ay tahay inay ruuxa laftirkiisa ay tahay saddexdaas qowl ayaa soo aroortay laakiin hadda waxaa loogu badan yahay labada ugu horeysa marka haddii la yidhaahdo acmaasha ayaa la miisaanayaa waxaa la yidhi acmaasha saalixada ah waxaa lagu suuraynayaa suurad oo nuuraysaa lagu suuraynayaa oo wanaagsan weeye markaasaa waxaa la dejinayaa kafka oo xasanaadka ayaa la dejinayaa acmaasha oo sayi-ada ayadana waxaa lagu suuraynayaa suurad oo mugdiya oo fool xun ayaa lagu suuraynayaa markaasaa waxaa la dejinahaabay kafadda oo sayi-aadkaa la dejinayaa haddii la yidhaahdo saxiifada ayaa la miisaanayaa oo ah suxuful acmaal ayaduna sidaasoo kalentood weeye waxaa jira marka qowl oo saddexaad oo dhahaya wasanku waxaa weeye daatada qofka weeye maxaa yeele hadda qolada sidaas yidhaahdeen waxay u deliishanayaan xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dhahay inahu laya'ti rajulu lcadiimu samiinu yowma alqiyaamati laa yazinu cinda allaahi janaaxa bacuulatin u dhahay rasuulkeena calayhi salatu salaam maalinta qiyaama waxaa imaanaya nin weyn ayaa imaanaya oo haddana buuran weyninka waxaa la yidhi waxu cadiim ayuu qoonkiisa ku ahay samiinna waxaa loola jeedaa nin cayilan oo markaasi adduunyada ka dherga ayuu ahay maalinta qiyaama ayaa la keenayaa ilaahay agtiisana miisaan ku dhammaamaayo kaneeca garabkeeda marka meeshaas ayaa bacdualculamaa waxay yidhaahdeen qofka daatadiisa ayaaba la miisaanayo waxa miisaanka koraaya waa qofka weeye qofkana waxaa weeye camal saalixa haddii uusan cuslaynaynin waxba uu noqonayo ma jirto maxaa yeela waxa miisaanka rajaxaya waxaa weeye camalka saalixa weeye marka isagoo saas ah ayuusan waxba ilaahay agtiisa ka noqonaynin marka qowlkaa saddexaadna waa jiraa laakiin culammada jamhuurkoodu waxay u badan yihiin in marka labadaas qowlo hore ayuu badan yihiin marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walwasnu miisaankiiw dha ilaahay yowma idin maalintaas ayuu kaa'inun wuxuu ahaanayaa yowma idin maalintaas weye haddii kalaan fiir walwasnu miisaankii yowma idin maalintaas alxaqu mid xaqa weeye marka miisaanku markuu dhaco oo dadkii acmaashoodii ama saxiifadoodii ama qowlka saddexaad markii la qabto qofka daatadiisa loola jeedo dadki ilaahay wuxuu nooga warramayaa laba qaybood ayuu nooga warramaya inay noqonayaan waxaa kaloo jira qayb saddexaad oo suuradda aynu ugu tegi doono oo la yidhaahdo asxaabu laxraaf la yidhaahdo faman saqulat ruuxi ay cuslaatow dhah ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu faman saqulat ruuxi ay cuslaatow dhah ilaahay mawaasiinuhu miisaanyaalkiisu xasanaadka loo miisaanay qofka ay cuslaadaan oo xasanaadka uu raajax noqdo faulaaika duulkaasow dha ilaahay hum lmuflixuuna waa kuwa liibaanow dha ilaahay mantii oo jamc noqoto weeye ilaahay wuxuu yidhi faulaaika kuwaasow dha ilaahay hum lmuflixuuna waa kuwa liibaanay qofki xasanaadkiisa oo bato oo sayi-aadkiisa uu ka bato waxa uu ka mid yahay dadka saalixiinta weeye waxaa laga wadaa waxay camalku oo ku cuslaaday miisaanka sayi-aadka ayuu ka rajaxmay marka dadkaasow dha ilaahay faa'iziin weeye waman khafad ruuxa ay fowdaatow dhahay alle mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa oo waxa weeye sayi-aadkii oo ayaa badnaaday sayi'aadkii aa cuslaaday xasanadiina way yaraatay waman khafad ruuxa ay fowdaato mawaasiinuhu miisaanyaalkiisa bisayi'aati weeye sayi-aadkii ayaa batay xasanaadkii aa yaraaday fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray maxaa yeele naar ayay gelayaan marka hadda waxaa dhici karaysa kuwo waxa weeye wax xasanaadaba aan lahaynin waxa xasanaadka kuwa aan lahaynin waman khafad mawaasiinudan way soo gelayaan waxaa dhici karaysa kuwo miisaankoodu uu yar yahay oo xasanaadkoodu uu yar yahay laakiin bimaxdi illaahi tacaala loogu dhaafaana way jiraan sida axaadiisa soo aroortay balse hadda aayaddan markii la yidhaahdo fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum waxaa lagu sii ishaaraya ha layidhi kuwa kufaarta oo wax xasanaadaba ah aan lahaynin ee qofku hadduu mu'min yahay oo caasi uu yahay asi waxa weeye sayi-aadkiisa oo bato waxaa soo aroortay axaadiista in ilaahay fadligiisa ugu dhaafaayo ama calaa qadri dembi haddii la cadaabo hadhow naarta laga soo bixinaayo fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye khasiruu khasaaray anfusahum naftooda khasaaray waxay naftooda ku khasaareen naar ayay naftoodii ahaanaysaa oo naftoodii waxaa weeye naar ayay mutaysanaysaa bimaakii sababkiisaw dha ilaahay kaanu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yadlimuuna kuwa diida ay ahaadeen marka aayaadka ilaahay kuwa diiday oo jaxdiyey inay kufaar yihiin ayaa kuwa cad naar oo markaasi mu'abbado ah oo weligood ay ku jiraayaan ayay ahaanayaan bimaakii sababkiisa dha ilaahay kaanu ay ahaadeen biaayaatina aayaadkayna yadlimuuna kuwa diidow dha ilaahay marka dadki waxay noqonayaan labadaas qaybood bay noqonayaan qayb saddexaad ayaa jirtoo noo imaanaysa oo la yidhaahdo suuraddan hadda suuratulaxraaf baa lagu magacaabay wanaadaa asxaabu laxraafi yaan ugu tegi doonaa waa dad xasanaadkooda iyo sayi-aadkooda uu uursanmay jabalka la yidhaahdo jabalulaxraaf ayay fuulaayaan marka dambena waxaa noo imaan doonta ilaahay fadligiisa inay jannada ku geli doonaan wala wallaahi qad xaqeeqaha yuu dha ilaahay makanaakum waanu idin makaninnow dha ilaahay fil arli arlada ayaanu idin makaninay wa jacalnaa lakum waxaanu idin yeelnow dha ilaahay fiiha arlada dhexdeeda macaayisha caysyaalo ayaan idin yeelnay hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno manni ilaahay subxaanau watacaala asalkeeni oo aslulbashar ahay abuunaa aadam ilaahay uu ku galladaystay haddana manigaasu annagana uu noo soo gudbaayo ayaa ilaahay nooga warramayaa taasoo waxaa weye laysku xasuusinaayo nicmada ilaahay weyn ou siiyey aadam iyo owlaaddiisa weeye maxaa yeele nicmada haddii la siiyey asalkeeni aadam la siiyey waxay u saraayahaysaa duriyadiisii waxayna nimcadaasi waajibinaysaa oo layska doonayaa in alla lagu shukriyo subxaana watacaala maxaa yeele koonkan ilaahay markuuna keenay waxaa ilaahay uu noo soo dhigay wixii aanu ku noolaa lahaynay oo aanu ku cayshi lahayn ayaa ilaahay noo keenay ee meel cidlaa ilaahay iskama kaani joojin alla wuxuu yidhi walaqad xaqeeqee makannaakum waanu idin makaninowdha ilaahay macnaha waanu idin siinay weeye fil arli arada dhexdeeda arrada ayaanu idin makaninay oonu idin askuninay wa jacalnaa lakum waxaanu idin yeelnay fiihaa arlada dhexdeeda udha ilaahay macaayisha cays yaalo waxaa laga wadaa asbaaban taciisuuna bihaa weeye asbaab aad ku noolaanaysiin weeye maxaa yeele arladan waxaa yaalla asbaab lagu noolaa karo maxaa yeele bani aadamku waa aragtay noloshiisa wuxuu la imaanayaa sabab allana subxaanahu watacaala isaga ayaa wax siinaya asbaaba marka waxaa weeye lagu noolaa karo ayaa ilaahay arladan soo dhigay haddana ilaahay wuxuu yihi qaliilan in yarowdha ilaahay maa oo yar ayaa tashkuuna shukrinaysaa aada iyo aad ayaa haddana shukri inuu yaryihiin oo haddii waxa weeye amuurahaas ilaahay idin siiye waaweyn nimcada aad ku shukri laheedeen nimcada ilaahay waa idinku ballaaraa laheed hase yeeshee ilahay wuxuu yidhi qaliilan in yar maadan ta'kiidun lilqilati yaa layidhaha in yar ayaa tashkuruna shukrinaysaa maxaa yeele addoommanka ilaahay inta shukrisaa way yarta waatau dhahay alla subxaanau watacaala wa qaliilun min cibaadiya shakuur waxaa yarow dhahay ilaahay addoommankayga kuwa shukriya walaqad xaqeeqe ayuu dhaha dana alle khalaqnaakum waanu idin abuurnay adcaa waxaa laga wadaa khalaqnaa abaakum aadam weeye aabihiin aadam ayaanu abuurnay marka hadda aabaheen aadam wixii ilaahay uu ku sameeyey abuurkii lagu sameeyey iyo taswiirkii ayaa annagana lokula khidaabaya maxaa yeele annagu markaas dahrigiisa ayaanu ahaynay oo isaga ayaa markaasi sabab noo ah wujuudka koonkan marka in annagana lakula khidaabo oo owlaadiisiya taas ayaa keenaysa alla wuxuu idhi subxaanau wa tacaala walawallaahi qad xaqeeqee khalaqnaakum waanu idin abuurnaw dha ilaahay uma bacdigeeda sawarnaakum waanu idin suuraynay waxaa laga wadaa meesha waxaa ku qadaran mulaaf khalaqnaa abaakum aadam weeye aabbihiin aadam ayaanu abuurnay uma bacdigeeda sawarnaakum waanu idin suuraynow dha ilaahay sawarnaahu weeye waanu suuraynay ah, wa antum fii dahrii weeye saas ayaa laga wadaa marka waxaa laabudda ah meeshaas taqdiiraadkaas in la soo geliyo ayaa imaanaysa weye marka ilaahay leeya khalaqnaa abaakum aadam ayaanu abuurnay waxaa loola jeedaa xiina kaana diinan weeye markuu dhoobada uu ahay weye oo kayru musawarkaa weye hadda waan suurayno dhah haddana ilaahay subxaana wa tacaala waa markii waxaa weeye basharku ahay weye oo ilaahay subxaana wa tacaala uu takdiidinaayo weye xawaastiisa uu dhambalaya ilaahay marka meesha waxaa lasoo soo qadarayaa mulaas waxaana sidaas loo leeyahay in e, uu ansaxo tartiibka uu ansaxo oo uma markaasi waxa weye lagu bilaabay hadda waxaa weeye saa horuu soo sheegnay khalqiga ayaa loo nisbeeyey khalqiga abuurka aadam la abuuray waxaa loo nisbeeyey taswiirkiisa dadka mukhaadabiinta ah oo bani aadamka ah waxaa loo yeelaya ha la yidhi imtinaan oo lagu manaysanaayo xaqi aabahood ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabihii ilaahay eh, aabahood aadam uu siiyey xaqiisi inay gutaan ayaa la doonayaa oo shufri ayla yimaadaan marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala uma bacdiyada qulnaa waxaan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta waxaan u dhahnow dha ilaahay usjuduu usujuuda liaadama aadam usujuuda sujuuda uma qulnaa waxaan u dhahnow dha ilaahay lilmalaa'ikati malaa'igta usjuduu usujuuda sujuuda liaadam aadam nabiyulaahi aadam markii la abuuray oo sidaas loo suureeyey oo laga dhiga basar laga dhigay waxaa ilaahay uu aan amarno u leeyahay malaa'igta inay usujuudaan sujuud oo taxiye ah oo inxinaa waa hoobashaa weeye oo lagu tacdiiminaayo fasajaduu way sujuudeenow dha ilaahay malaa'igti ilaa laakina ibliisa ibliisow dha ilaahay lam yakun ma uusan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida ma uusan ahaanin alla wuxuu idhi subxaana watacaala malaa'igtii waxaan u dhahnow dha ilaahay aadam u sujuuda oo waxa weeye khuluuc iyo tacdiim u sameeya weeye sujuuddaa markaada sujuudda oo luqawigaa weeye waa inxinaa layidhi waxay lamid tahay sujuudi ikhwatu yuusuf iyo abaweynkiisa ee yuusuf u sameeyen weeye waxay ahayd baalay taxiyada lagu salaamo muluugta ummadii horo saasay ahaa jirtaa layidhi marka haddii warkaas la qabto iskaal ma laha culamada qaarkood waxay yidhahdeen sujuuddaanu midda sharciga ha eedo walculjab ha ehedaa layidhi arada la dhigo marka taas ilaahay baa iskale aadda marka waxa weeye waw ahaydaade qiblo kalo ahayaa leeyihi waxay kaloo ixtimaashaha layidhi sujuuddaanu inay daahirkeeda tahay oo aadam looga sujuudaba asaga laftirkiisa wey ee hadda markii saas layidhaha sujuud liqayrillaahi loo sujuudo kufriga keenaysaa waa sidee haddii la yidhaahne culummadu waxay yidhaahdeen haddii amar ilaahay ay tahay amar alla hadday tahay ma keenaysa maxaa yeele ilaahay wixii isagu iska lahay ayuu addoonkiisa siiyey markaasuu addoomankiisa ku amray inay u sameeyaan marka amar alla hadday tahay lagu kufri maayo maxaa yeele markii horeba alla iska lahay ilaa laakina ayuu dha ilaahay ibliisa ibliis dha ilaahay oo jinniga aabihiisa ibliis waxaa layidhi malaa'igtuu iska dhex joogi jiray meelo badana waanu kusoo sheegnay istifnaahana munqadic ou noqonayaa maxaa yeele ibliis malaa'igta kamid maha weeye tafsiir lkashaaf waxaa maaragtay uu leeyahay markii waxaa weeye uu ku sifooba sifaatu اlmalaa'ika ayaa malaa'igta lala jamciyo lagu diray aayadda tan ee waxa weeye ibliis ma uusan dhahaynin malaa'igta mid ka mid a ah. ilaahay markaa wuxuu yidhi ilaa laakini ibliisa ibliis dha ilaahay lam yakun ma uusan ahaanin min asaajidiina kuwa sujuuda mid ka mida ah ma uusan ahaanin sujuuddii markuu diiday qaala ilaahay wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kaa reeba ibliisow allaa tasjuda inaydaan sujuudin id wakti amartuka aan ku amray maxaa kaa manciyey qaala wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kaa reebay allaa tasjuda laadaanu wayska silo maxaa yeele meel aan laadaanu ku jirin ayaanu ku tegi doonaa qur-aanka waa lita'kiidi macna nafyi weeye fii manacaka inaydaan sujuudin id wakti amartuka aan ku amray qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay ibliis anaa anigu khayrun midka khayr badan ayaan ahay minhu aadam waan ka khayr badanahay khalaqtanii waad abuurtay ayuu dhahay min naarin naar ayaad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waxaad ka abuurtay min diinin dhoobo ayaad ka abuurtay khalaqtanii waadi abuurtay min naarin naar ayaad iga abuurtay wa khalaqtahu isagana waxaad ka abuurtay min diinin dhoobo ayaad ka abuurtay sidaa markuu dhahay oo iskibriyey qaala ilaahay wuxuu yidhi fahbid hoobo minhaa jannada ka hoobo ama samaawaadka labada waa loo ixtaalamiir famaa yakuunu laka kuuma habboona an tatakabara fiiha inaad isku weynaysid fakrij bax ayaa la yidhi inaka adigu min asaakiriina kuwa duloobay ayaad ka mid tahay marka ibliis sidaas ayuu madfuud ku noqday casharkeena intaas ayuu ka egyahay wallaahu subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi barakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo afaraad oo suuratu alaxraaf ka mid a waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramayey qisadii aslulbashar abuuna aadam ayaa ilaahay noogaga soo warramayey markii la abuuray oo la taswiiriyey wixii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka dambeeyey oo alla noo soo sheegoo eheeday in malaa'igta loo yidhi u sujuuda aadam ay u sujuudeen ibliisoo malaa'igta dhex joogana sujuudda ou diiday ibliis markuu sujuudda uu diida alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala maxaa kaa reebay inaad u sujuudi weysay nebiyullaahi aadam markii aan anugu aan ku amray oon u sujuud aan ku dhahay ibliis waxa uu yidhi aniga ayaa ka khayr badan ayuu dhahay maxaa yeela khalaqtanii waxaad iga abuurta min naarin ayaad iga abuurta u dhahay wa khalaqtahu min diin isagana dhoobaad ka abuurtay ibliis markuu sidaas noqdo amarkii ilaahay uu ku kibray ayaa alla wuxuu yihi hoobo ayuu dha ilaahay deg oo jannada ka baxayaa layidhi ama samaawaadka ka bax ayaa la dhahay oo ibliis waxaa weeye waa lasoo soo dardiyeyo isagoo majhuud ah ayaa waxa weeye koonka kore ayaa laga keenay marka hadda wax markaasi waxa weeye markaas u haray oo istiqraara oo negaaso ah oo ah, caalamulculwi uu ku negaado ma lahayn markii arrintaas ay ka dhacday marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ka bax ayuu dhahay jannada amba samaawaadka ma kuu habboona famaa yakuunu laka ma kuu habboona oo wax kuu suurtagelaya maahan an tatakabara fiiha jannada inaad isku weynaysid amba samaawaadka fakruj bax ayaa layidhi innaka adigu min asaakiriina kuwa duloobay ayaad kamid tahay marka hadda saakiriinta ayaad kamid tahay daliiliinta ayaad kamid tahay baa layidhi oo weligaa ayaad saas ahaanaysaa ibliis markii sidaas uu malcuun oo u noqday oo naxariista ilaahay laga buriyey ma uusan raadin in rabbi oo u soo noqdee waxa uu raadiyey inuu ilaahay addoomankiisa uu baadiyeeyo oo shar uu ka shaqeeyo maxaa yeele shaqaawo ayaa u sabgashay ruuxana waxaa weeye haddii shaqinimo ay u sabgato sidiisaba waxaa weeye khayr inuu ku dadaalo ma raadiyo dhibaato kasta haddan la kulmee waxaa weeye shartaas inuu sii dabahaayo keliya ayaa arrintiisu ay tahay marka alla wuxuu yihi subxaanau wa tacaala qaala wuxuu dhahay ibliis andirnii iakhir ilaahayow ilaa yoomi yoom intii laga gaara yubcasuuna dadka la soo bixinaayo qaala wuxuu dhahayuu dhahay ilaahay ibliis andirnii iakhiruu dib ii dhig yoom intii laga gaaraayo yubcasuuna dadka laga soo bixinaayo inta dadka laga soo bixinaayo oo yoomulbaxsi laga gaarayo sidaa markuu yidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi innaka adugu min almundariina kuwa la koranaayaa ka mid tahay waa lagu kaadinayaa marka aayad kale oon ku tegi doonaa waxay aheeday waxaa lagu sugayaa ilaa yowmi lwaqti lmacluum weeye yowm lwaqti lmacluum oo nafqat luulaa ah intii laga gaaraayo ayaa laguu kaadinayaa oo aan ruuxaaga la qaadaynin marka hadda waxaa yeeye sirta ibliis oo watay marka uu leeyahay ilaa yowmi yubcasuuna ha lay kaadiyo waxa uu doonaya ha layidhi mawd inuu ka fakado u maxaa yeelay yowmulbaxiga markii la gaaro wax markaasi naf ahoo la dilaayo ma jirto marka wuxuu rabay inuu ka baxsado malakumowd uu ka baxsado ilan haddii loo kaadiyo inta dadka laga soo bixiya nafqatu taaniya markaas waxaa soo dhammaaday wixii ruux laga qaadi lahay hore ayaa looga soo tegey markaas kabacdina wax ruux laga qibloonayo ma jirto marka ibliisna wuxuu og yahay in ruuxa layska qaadayo oo intii ugu dambaysa ruuxa laga qaadi doono umadaha laga qaadi doono wixiba ruux leh maalinta waxa weeye la afuufaayo buunka oo nafas luula ah meeshaas inuu ka baxsado doonayo marka waxaa weeye lagaama yeelin baa layidhi marka qaala wuxuu dhahay ow ilaahay ibliis wuxuu yidhi fa bimaa aqwaytanii fa iqwaa'ika baadiyayntaada sababkeedaan ku dhaartay allow oo waxa weeye aad i hadda waxay noqonaysaa ba'daanu waxay noqonaysaa sababiyay noqonaysaa waxaana meeshaan ku jira qasam ayaa ku jira weye jawdina waa midba tan fabimaa akwaytanii fabisaabi iqwaa'ika weeye hadda marka wuxuu doonayaa halyidhi markuu sidaan leeyahay inuu waxaa weeye owlaadu aadam uu ka aarsado maadaama aadam sababtiisa uu malcuun ku noqday waa uu doonayaa inuu ka aarsado oo sa'rigiisa uu ka helo meeshaas weeye maxaa yeele waa la buriyey waana loo caroobay aadam sababkiisaa la yidhi marka maadaama sababkiisa wax loo yeelay wuxuu jeclaadaa layidhi isaguna inuu ka aargusado aarkiisa uu ka qaato marka hadda fa bima aqwaytanii sabab weeye maaduna waa masdare weye bacdu haddana waa lilqasamaa layidhi weye kaas ka dambeena waxay noqonayaan masbuuqun bihaa mid lagu dhalaalina weye oo hadda jaahiliinku xataa waa ishaaraya biiqwaa'ika waa ka dhahayli weye inay lisababiya kali ahaatana way iska banaantaa layidhi fa bimaa aqwaytaniyow dhahay ibliis fa bisaabi iqwaa'ika baadiyeyntaada adi baadiyaysa sababkeedan ku dhaartaye la aqcudanna waan u fariisanayaa oo waan u fariisanayaa lahum bani aadam ayuu dhahay siraadaka dariiqaaga ayaan u fariisanayaa almustaqiima oo toosan haddii aadam daraaddiisa aniga sidaan la yeelay aniguna owlaadiisaan ka gudsanaya hawdhahay oo waxa weeye malcuuniin fara badan oo sidaydoo kale inay ka soo baxaan oon cadaabka isla galno ayaan ku dadaalaya howdhah ibliis hadda waxaa weeye arrintaas waxay ka eeday danni malayka eedaa layidhi maxaa yeele wuxuu ogaaday waxa uu ka kooban yahay oo bani aadamku ou ka tartiibsan yahay ayuu ogaaday in markaasi shahwo iyo ou ku jirto oo markaasi waxaa weeye la baadiyey karo marka hadda damigiisina waa ugu run sheego ilaahi wuxuu idhi walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin ibliis waxau dhahay ilaahi subxaana watacaala maghiisi waa ugu run sheegay markuu sida tan waa ugu run sheegay dadkina way raaceen ilaa wax yaroo mu'miniina mooye oo ummadiiba wax yar baa ka soo haray ramigiisay u wada rumoodeen oo ibliisay dadku badanaa raaceen marka wuxuu yidhi la'aqcudana waan u fariisanayaa uwaas waan u fariisanayaa lahum ayaga ayuu dhahay siraadaka dariiqaaga almustaqiima oo toosan dariiqa waxa weeye ay kugu soo gaarayaan oo daacadaada daaca ina sameeyaan ay kugu soo dhowaanayaan ayaan u fadhiisanayaa waddadaasaan ka xidhayaa hadalkiisi isagoo sii wata wuxuu yidhi haddane la aatiyanahum waxaan uga imaanaya how dhahay min bayni aydiihim xaggooda horo iyo wa min khalfihim xaggooda dambo iyo wa can aymaanihim midigtooda iyo wa can shamaa'ilihim bidixdooda ayaan uga imaanaya waxa uu ka wadaha layidhi min kulli jihatin aan uga imaan meel kasta ayaan ka soo gelayaa oo meeshii kastoy khayr ugu dhaqaaqi lahay ayaan xiraya marka waxaan ka mancinayaa wadadaada inay soo qaadaan weye uma bacdigeeda ayuu dhahay la'aatiyannahum waan uga imaan oo waan uga imaan min bayni aydihim xaggooda horo iyo wa min khalfihim xaggooda dambo iyo wa can aymaanihim midigyaashooda iyo wa can shamaa'ilim bidixyaashooda bidix iyo midig ayaan uga imaanayaa marka hadda wa can aymaanihim midigtooda waa hadda la ifraadiyey wa can shamaailihimna waa la jamciyaa tafanunaa laga wadaahe isku mid weeye wa can aymaanihim midigtooda iyo wa can shamaailihim bidixdooda iska noqonaysa min kulli jihatin ka wada hel meel kasta markaasa waxaan ka mancinayaa waddadii ay kuu qaadi lahaayeen aayaddan waxau dhahay caalimka la yihaahdo saxaabiga jaliilka xabru caalimulumma cabdullahi ibnu cabaas ma awoodo ayuu dhahay ibliis inuu ugaga yimaado xagga sare maxaa yeele xagga sare waxaa ka timaada ilaahay raxmadiiso waxaa laga wadaa lianlaa yaxuula bayna alcabdi wa bayna raxmati illaahi tacaala si uusan addoonka iyo naxariista ilaahay ukala kala teedin xagga kora kama imaan kari ibliis imaan karo walaa tajidu mana helaysidow dhahay allow agsarahum badankooda shaakiriina kuwa shukriya inay yihiin mu'miniin noqon maayaan oo aadam owlaadiisu agsarkoodu badankoodu waxaa weye mu'miniin noqon maayaan walaa tajidu heli maysidow dhahay agsarahum badankoodu shaakiriina kuwa kugu shukriya inay noqdaan sidaas markuu dhahay qaala ilaahay wuxuu yidhi ukhruj bax ibliisow minhaa jannada amba samaawaatka ka bax madmuuman xaalaasay kii la haydaarteeyey madxuulan xaalaasay kii la fogeeyey jannada ka baxaa layidhi qaala ilaahay wuxuu yidhi ukhruj ka bax minhaa jannada madmuuman xaalaasay kii la haydaarteeyey oo waxa weeye mamquud loo carooday ah madxuuran xaalaatay kii la dheereeyo naxariista ilaahay laga fogeeye laman ruuxii tabicanka ku raaca oo minhum kamida mida aadam owlaadiisa la'amla'anna waan buuxin oo waan buuxin jahannama jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaggiina ajmaciina dhammaan owdha ilaahay ah, ay minka biduriyatika wa min annaasi weeye markaa hadda meesha waxaa ku sugan taqliibu alxaadir cala alqaa'i baa layidhi ilahay wuxu yidhi subxaana wa laman ruuxi lawallaahi hadda laamtaan waxa weye lilibtijaa weye ama muwaadaatuna qasam labada waa laga dhigi karaa laman ruuxii tabicaka ku raacay ibliisow oo minhum kuwaas kamida aadam owlaadiisa la amla'anna waan buuxin oo waan buuxin haddii waxaa weye laamtaan muwaadaatuna qasam la dhigo jawadu waxay noqonaysaa laamla'anadaas weye laamla'anna waan ka buuxin waan ka buuxin jahannama jahannamo ayaan ka buuxinayaa minkum xaggiina ajmaciina dhammaan oo waxa weeye adiga iyo guriyadaada iyo intii ku raacdo bani aadama jahanamo ayaan ka buuxina udha ilahi subxana watacaala sidaasaa dhacda marka marka hadda waxaa weeye ibliis markii sidaas uu ku hadlay ilaahay subxaanahu watacaala madruud oo ka dhigay isaguna waxaa weeye inuu ka argusanayo owlaadu aadam uu ka soo waramay oo cadaawadu ibliis meeshaas ay ku daahirtay ilaahay subxaanau watacaala aadam oo jannada ku jira ayaa ilaahay subxaana watacaala la warramayaa waxyaabihii uu samay lahay jannada dhexdeeda iyo makriga iyo cadaawada ibliis sida uu isaga ilaayo lahay ayaa isagana ilaahay la hadlaaya aadam markii cadaawadii markaas ibliis ay daahirtay oo arrintii saas ay ku dhammaatay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayaa aadamu aadamow uskun xasil ayaa la yidhi anta adiga iyo wa zawjuka zawjadaada xawaa aljannata jannada ilaahay wuxuu idhi waqaala aa ku qadaran ilaahay wuxuu dhahay wayaa aadamu aadamu uskun deg ayuu dhahay ilaahay subxaanau watacaala anta adiga ah, ta'kiid weeye iyo wa zawjuka zawjadaada hadda zawjadan xawo ayaa loola jeedaa zawj ninkana waa la yidhaha naagtana waa la yidhaha xawo waxaa la yidhi waxaa maaragtay xawo ah, loogu magacaabaa la yidhi liannahaa khuliqat min xayinaa la yidhi waxaa laga abuuraa la yidhi ruux nool ayaa laga abuuray oo aadama weye aadam ayaa laga abuuraa lihi waxaa la sheegay oo maaragtay soo arooray aadam markii waxaa weeye jannada uu degaa layidhi jannadoo ku dhex socsocday baa layidhi asagoo baqaayaa layidhi oo wax wehila aan haysanin markaasuu hurday baa layidhi markuu hurday ayaa seefiisa oo bidixdaa ayaa laga abuuraa la layidhi si waxa weeye oo u weheshado oo markaasi oo u dugsado markaas ayaa waxa weeye meeshaas iyadoo laga abuuray ayuu ku arkay baa layidhi waxaa soo arooray oo markaasi bacdulqisas lagu sheegay inay markaasi markuu arkay oo u iishay baa layidhi oo soo dhawa soo u dhawaadaa layidhi oo waxa weeye markaasi issoo soo jiidasho ay dhex martay markaasay malaa'igtu waxay yidhahdeen aadamow ha u dhowaanin baa yidhi ilaa maharkeeda aad ka bixinaysa markaasu wuxuu dhahay ilaa maharkeedu muxuu yahay markaasay waxay yidhahdeen saddex jeer ayaad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku sabinaysaa amase waxaa weeye labaatan jeer aad ku sabinaysaa laakiin haddii hadda qowlkaas la raaco culummadu waxay yidhahdeen mahar shardigiisu waxaa weeye inuu shay mutamawala uu ahaado meeshaana waxaa weye wax mutamawala ma yaaliin ee waa sidee waxaa la leeyahay shardigan waxaa la yidhi waa sharciga annaga keenaha la yidhi oo sharciga aadam saasma ahayn baa layidhi waxaa kaloo la yidhi aamirku waa alla subxaanau watacaala ilaahayna xukunkiisa sow doono ayuu y nala erbin mayso waxaa kaloo la leeyahay waxay kamid tahay khasaa'ista rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay kamid mid tahay baa yidhi oo ilaahay uu ku khasisay in waxa weeye salligiisu meher uu noqonayo weye taasna maaragtay waa la yidhahdaa maxaa yeele nabigu markuu noqdaa layidhi waasida oo u noqda shay kastaa layidhi waxay noqonaysaa kaana huwa alcaaqida layidhi lahumaa waxay ka dhigan tahay isagoo isaguba isku caqdaya wey salaadan marka nabiga calayhi salaatusalaam waxa loogu khasisa layidhi waxaa haddana la ishaarayaa rasuulkeenna calayhi salaatusalaam inuu yahay alwaasidatu lcudmaa waasidada weyn oo nicmo kasta oo axad kasta soo gaartay inuu isagu waasido u yahay xataa abiihi aadamaa layidhi ilaahay aadam wuxuu amraa layidhi sukuun jannada inuu degaa layidhi waxaa layidhi marka waxay aheedaa layidhi qabla dukhuuli iljannati jannada intuusan gelin ka hor ayay aheedaa layidhi marka hadda warar badanaa iska jiro intuusan jannadii jinaan laga abuuray ama jannada dhexeedaa looga abuuray warar badan ayaa iska jira hadda jannadaana ku midnigaa doono sida noo imaanaysa laakiin sida raajixa waxay yidhaha culummadu muctamidka bacdamaa jannada uu galay ayaa laga abuuray xaawo laga abuuraa layidhi oo meesha loogaga abuuraayo jannada dhexeeda eeda wey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka zawjadaada xawaa aljannata jannada dega fakulaa cuna min xayu meesha shi'tuma aad doontaan jannadan ka cuna meeshaad doontiin ka cuna walaa taqrabaa hase u dhowaana haadihi shajarata geedan oo tana geedan ay isugu dhowaana shajarada tan jannada ku taalla ha isku cunina weeye ilaahaa ku cilmina ah, laakiin xinbay eheeday iyo qayrkeeday eheeda waa la yidhaha laakiin misajaro inay ahaaday ayaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay oo fa takuuna aad ahaatiin markaad cuntiin min aldaalimiina kuwa daalimiintaa kuwa kamida aad ahaatiin oo naftiina aad dulmisiin fatakuuna aad ahaataan min aaalimiina aalimiinta kuwa kamid a sidaas markii loola dardaarmo aadam ilaahay wuxuu yidhi fawaswasa waxaa waswaasiyey lahumaa aadam iyo xaawo ashaydaanu shaydaanki shaydaankii ibliis ahay ayaa waswaasiyaa yidhi maxaa yeele ibliis inuu daba joogo ayuu horuu sheegay fawaswasa waswasadaana waxaa la yidhi waa alxadiisu alkhafiy weye war qarsoon weeye oo shaydaanku markaasi insaanka qalbigiisa uu ku rido calaa sabiili tikaara lyi laakiin haddii la yidhaahdo ambiyadu macsuumiin weeye waswasada shaydaanka aayadda daahirkeeduna wuu keenayaa shaydaanku inuu aadam waswaasiye ee see la yeelayaa jawdu waxay noqonaysaa ha layidhi shayddaan waxaa layidhi aadam isagu lama baasirin oo waswasadaan kulama baasirin marka hore waxau la baasire layidhi xawo ayuu la baashiray oo ayada ayuu ka soo wareegsaday ayaduna waxay u timid markaasay la baasirtaa layidhi aadam caalimka la yidhaahda moxamed ibnu qays waxau dhahay rabbigiisa ayaa u naadiyey aadamow aadamow maxaad u cuntay geedda ayuu dhahay waan kaa reebaye markaasu wuxuu dhahay ayaa layidhi xawo ayaa iquudisay xawo ayadana waxay tidhi anigu ma quudin ah, markaasuu ilaahay wuxuu dhahay xaaway maxaad u quudisay markaasay ayaduna waxay dhahdaa layidhi anigana waxaa i amartay inaan quudiyo abeeso abeeso ayuu ilaahay wuxuu ku dhahay baa layidhi maxaad u amartay waxay jira ayaduna la yidhi ibliis ayaa ay amray markaasuu alla wuxuu dhahay ama anta yaa xawaa adiga xaawoy fala adniyinaka uu dhahay fala adniyannaka kulla shahrin ou dhahay adiga waxaan cuquubo kaaga dhigayaa bil kasta ayaan ku dhiijinayaa sidii waxaa weeye geeddan dhiigga aduga keentay oo hadda haweenka waxay culimmadu yidhaahdaan caadadatan meesha ay ka raacday meeshaas geedi markay xaawo ay cuntay oo dhiig ka yimiday ayaa ayadana waxaa lagu habaaray inay bilkasta ay dhiigto habeesana ayadana waxaa la sheegay lugay iskala heday ayadana waxaa la yidhi lugaha ayaan kaa goynayaa markaasaad boga ku soconaysaa iyo wejigaad ku soconaysaa haddana qof kasta oo ku arka madaxa ayuu kaa garaaca oo ku dilayaa ibliisna waxaa la yidhi adigana malcuun ayaa tahay marka hadda sidaas ayaa la yidhaha laakiin waa un bacdulqisaso hadda wax hadda sanad sanadahoo saxiixan hadda looma haayo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala fawaswasa waxaa waswaasiyey lahumaa xaawa iyo aadam ashayddaanu shayddaanka ayaa waswaasiyey maxaa hadda waswaaskan xaawo iyo aadam inuu shaydaan waswaasiyey ayaa la sheegay marka hadda mubaasharada meeshay ka timidna hadda qur-aanka sariix ku saasaa marka hadaladaas loo keenay liyubdiya inuu u daahiriyow ilaahay lahumaa labadooda maa kii wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda oo min saw-aati maa xumaanyaalkooda si waxaa weeye wixii ka qarsoonay ay ugugu muuqdaan oo hadda arrintu saas macnaha laamtaan litacliil waaya layidhi inay laamulcaaqiba wasayruura ay naqatana waa suurtagal baa layidhi oo waswaaskan waxaa weeye qaralka uu karaya waxay tahay in markaasi meeshaas waxyaabo badan ay ku dhacaan weye oo markaasi caro ilaahay ay u xasisho ayagana jannada laga bixiyo jannada u qoonsado sidaas ayaa markaasu u waswaasyaalaye liyubdiya inuu u daahiriyo u muujiyo udha ilaahay lahumaa labadooda maakii wuuriya laga qariyey canhumaa xaggooda oo min saw-aati maa xumaanyaalkooda cawradoodaa ah weeye in markaasi waxaa weeye awradooda ay u muuqatay hadda waxaa weeye cawrada sawa' ayaa lagu magacaabaa layidhi maxaa yeele cawrada kasbigeeda saydideeda qofka iskale way xumaysaa layidhi maadaama kasbigeedu qofka uu xumaynayo ayaa soo-a laga cabiraa layidhi saasaa markaasaa la leeyahay marka hadda waxaa culammadu yidhaahdaan waxyaabaha oo ku qarsanay xaawo iyo aadam oo waxa weeye markaasi cawradooda ugu dednaay maxay ahaayeena layidhi waa laysku khilaafaa la libaas bay haysteen culammada qaar waxay yidhaahdeen jasadkooda waxaa ku daboolnay bay yidhaahdeen cidiyahasan hadda bani aadamka ku yaalla kulligood ayaa dhar u ahay baa layidhi waa laga siibaa layidhi markay geeddi cuneen waxaa lagu reebaa lugaha iyo gamcaha loogu reebaa layidhi ayadoo looga dhigayo tadkiyo xasuus iyo ziino ayadoo looga dhigaayo intifaaca layidhi maxaa yeele hadda ciddiyuhu waxa weeye ziinana way yihiin intifaacna way leeyihiin waxay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye cidiyaha haddii la fiiriyaa layidhi fii xaali lixkiali marka oo qofku qoslaayo qoslku waa ka go-aaya yidhaahdeen qaar waxay yidhahdeen waxa ku daboolnay waxay ahayn nuur ayay ahaayeen oo cawradooda u qabanayey qaar waxay yidhahdeen dharka oo jannada ayay ahaayeen ilaahay baa ku cilmi leh wa qaala wuxuu dhahay alla subxaana wa tacaala ibliisaa waxa u dhahayaa wa qaala wuxuu yihi dhow ayuu dhahay ilaahay wa qaala ibliis waxa u dhahay asagoo waswaasinaya waswaaskii baa ilaahay noo sheegaya maa nahaakumaa idinkama roogin rabbukumaa rabbigiinu can haadihi shajarati geedaan oo tana ilaa an takuuna inaad ahaataan mooyaane malakayni laba malag oo amase takuuna ad ahaatiin min alkhaalidiina kuwa kuwaaraaya oo waxaa waswaaska uu waswaasiye wuxuu dhahay wa qaala wuxuu o dha ilaahay ibliis maa nahaakumaa idinka reebi maayo rabbukumaa rabbigiinu can haadihi shajarati geedan oo tana ilaa an takuuna ilaa karaahata an takuuna inaad ahaatiin kahasho la kahanayo mooyaane malakayni laba malag oo amase takuuna ad ahaatiin min alkhaalidiina kuwa kuwaara kuwa kamida oo jannadaad kuwaasiin haddana waa u dhaartay oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala waqaasamahumaa waa u dhaartay ibliis xaawaye aadamu u dhaartay oo waxa uu yidhi inii anigu lakumaa labadiinna la mina naasixiina kuwa naseexeena ayaa idinka ah waa u dhaartay weeye oo waataan aayad kale wuu tegi doonaa hal adulluka calaa shajarati lkhuldi wa mulkin laa yabla ayuu dhah ma ku tusiyaan geed oo lagu waaraayo qofku cunaaho jannada u suuligiiska baxaynin iyo mulki aan dhammaanayn haddana waa u dhaartaa layidhi waxaa la yidhi marka hadda nebiyullaahi aadam dhaartaas oo u dhaartay ibliis ayuu ku cunay baa layidhi wuxuuna isdhaha ayaa la yidhi makhluuq ilaahay been ugu dhaaraayo ma jiro saasuu ugu kadsoomaa layidhi wa qaasamahumaa waa u dhaartowdha ilaahay ibliis xaawa iyo aadam oo waxa uu yidhi innii anigu lakumaa labadiinna ilaahaan ku dhaartaye la mina naasixiina kuwa idiin naseexeena ayaan ku mid ah sidaas markay dhacday ilaahay wuxuu yidhi fadalla waa soo daadejiyey humaa xaawo iyo aadam biquruurin kedin ayuu ku soo daadejiyey udha ilaahay fadallaahumaa macnaha xadahumaa waa hoobiye weeye oo darajadoodii ayuu ka hoobiyey biquruurin owdha ilaahay bisaabi quruurin kedin ka ahaatay falamaa goortii daaqaa ay dhedhamiyeen owdha ilaahay ashajarata geedii ay dhedhamiyeen oo ay cuneen aadam iyo xawo badad waxaa u daahiro u muuqday lahumaa labadooda saw-aatuhumaa xumaanyaalkoodii falamaa goortii daaqaa ay dhedhamiyeen owdha ashajarata geedday dhedhemiyeen badad waxaa u muuqday lahumaa labadooda saw-aatuhumaa xumaanyaalkoodii waxaa laga wadaa dahara likullin minhumaa qubulahu wa qubula alaakhari wa duburahu wa dubuura alaakhari mid walba waxaa u muuqdaa layidhi mid walba midka kale qubulkiisa iyo midka kale duburkiisa ayaa u muuqdaa layidhi wadafiqaa waxay gudagaleen ow dha ilaahay yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda min waraqi iljannati jannada caleemankeeda ay ku dhejinaayeen si ay isugu qariyaan markii wixii ay ku asturnaayeen ay ka haadeen oo cawradoodii ay muuqatay ayay xishoodeen markaas alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala wa dafiqaa waxay gudagaleen dafiqaadu waxay kamid tahay afcaalu shuruuca weeye sharacaa weeye yaksifaani inay dhejinayaan calayhimaa korkooda min waraqi iljannati jannada caleemankeeda ay ku dhejinaayaan wanaadaahumaa waa u naadiyey rabbuhumaa rabbigoodii oo ilaahay xaggiisa ayuu aga naadiyey wuxuuna yidhi alam anhagkumaa sow idinkama reedin xaawo iyo aadamow can tilkumaa siinaas ashajarati oo geeddaas sow geeddaas idinkama reebin maxaa idiin geeye wanaadaahumaa waxaa u naadiyow dhahay alle rabbuhumaa rabbigoodii markaa alla wuxuu yidhi alam anhagkumaa sow idinkama reebin can tilkumaa siinaas ashajarati oo geeddaas hadda naadada tan inay calaa lisaanil malaka ay heeday iyo ilaahay subxaanahu watacaala bilaa waasida inuu ugu naadiyey ilaahay baa ku cilmina taas weeye ee ilaahay inuu u naadiye ayuu noo sheegayaa wa aqul lakumaa aqullakumumaasw idinma dhihin u dhahay alla subxaanahu watacaala ina shaydaana shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakumaa ah idinka idiin sugnaaday mubiin oo cadownimadiisay cadda wasaw shidaan cadaawadihiisa idinkagama digin alam aqul lakum sow idinkuguma qowlin waaqul lakumaa ayaan dhihi lahay sow idinkuuma qowlin ayuu dhahay labadiina ina shaydaana shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakumaa labadiina idiin sugnaaday duwin oo cadownimadiisa cadda istifaamtaan litakriir weeye haa weeye waan idiin sheegay maxaa yeele horay baa loogu sheegay inuu shaydaanku uu cadowgood yahay oo iska ilaaliya ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala markay saasu dhacday oo tale ay caddaatay ilaahay wuxuu yihi qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow dalamnaa waanu dulminay anfusanaa naftayn ayaanu dulminay wain lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin oo watarxamnaa aadan noo naxariisanne lanakuunana waxaan ahaanaynaa oaan ahaanayna min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa ka marka waxa weeye meeshaan macno weyn baa ku jiray ibliis markii naxariista ilaahay laga darjiyo amarka ilaahay uu khilaafay waxa weeye ilaahay uma soo noqona horay ayuu usii ridaabo usii tegey nebiyullaahi aadam iyo maaragtay zawjadiisuna way soo laabteen arrintaanna insha allahu tacaala meelo kale ayaanu ku bayaanin doonaa ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa tacaala qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow dalamnaa waanu dulminay anfusanaa naftayna ayaanu dulminay oo waxa weeye macsi ayaanu samaynay macsidaana waxa ay tahay waanu sharixi doonaa wa in lam takfir lanaa haddaadan noo dhaafin oo watarxamna aadan noo naxariisanne lanakuunana waxaanu ahaanayna oon ahaanaynaa min alkhaasiriina kuwa khasaara kuwa kamid ah ayaan ahaanayna khasaare ayaa nagu dhacaysa haddaada noo naxariisan marka sidaas ayay maaragtay rabbigooda ugu soo noqdeen haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaan aayaddan wuxuu ku jira ku bayaanin doonaa casharkeenna halkaas ayuu noo joogayaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu